بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقسام السنة سنة قيبه أيها مؤلف كالكوكوت المامية وحوري تنقسم السنة سنة وحيو قيب سنتا إلى قسمين لبا قيبود هما لبدا قيبود وحوي السنة الفعلية السنة فعلية هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحي أسميه ficlan uu ku sameeyey wsunna اlqowliya iyo sunadii qowliga wuxuu nabig ala sl slam ku dhawaaqay ah sunnadu waa laba qaybood buu mualif ku yihi sunna ficliya iyo sunna sunnada ficliga waxaa weeye wixii nabiga alah wasalam uu sameeyey afcaashiisa ah. sunnada qowligan waxa weyaan aqwaashii nabiga sala allahu calayh wasalam ee axaadiidtii qowliga ahayd weyaan nabig alay slam ku dhawaaqay ayaa sunna qowliya ah afcaashana waa wixii nabig alay slam uu sameeyey ayadoo faahfaahsan bay noo imaan doontaa insha allahu tacaala laakiin waxaa habboonaan lahayd mualifku inuu saddex qaybood u qaybiyo uu ka dhigo sunna qowliya wa sunna ficliya wa sunna taqriiriya sida tacriifkaba ka muuqatay sunnada taqriiriga way ka madax bannaan tahay qowliga iyo ficliga way ka madax bannaan tahay waaya marka ficligana ma soo dhexgeli karto qowligana ma soo dhexgeli karto lakin mualifku wuxuu dhexgeliyey sunnadii taqriiriga ahayd sunnadii ficliga ahayd sidaa noo imaan doonta insha allahu tacaala awalan asunnaة اlficliya sunnadii ficliga ahayd afcaal nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga afcaashiisu xujatun xujo weeye ka aqwaalihi sida aqwaashiisuba xujo u tahay wahiya afcaasha nabiga ala sl anwaacun waa noocyaal bacduhaa badhkeed yuctabaru waxaa loo arkaa tashriixan tashriic jidayn nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo jideeyey axkaam noogu jidaynaya afcaashaas litaasi si loogu daydo litasi tashriican litasi jidayn litasi dayasho loogu talagalay wabacduha afcaasha nabiga ala slam barkeedna laysa kadalik sidaa maba ahoo lagu dayan mahayo nabiga lagaga dayan mahayo calayh salatu asalaam calaa maa sanadkuruhu sanad tilmaami doono fiiha dhexdeedan ku tilmaami doono min tafsiilin faahfaahin ah awalan ficluhu aljibiliy ficilka nabiga ee dabiiciga ah afcaalu nabiyi sala allahu calayhi wasalam afcaasha nabiga aljibiliyati ee dabiiciga ah kalqiyaami sida istaagga walqucuudi iyo fadhiga wاnowm hurdadii wاlakl cunidii wاshurbi cabitaankii wغayri dalika iyo wixii inta aan ahayno mima taqtadii waxay keensanaysa ah aljibilaةu dabiicadda bini aadamka wاطabiicaة اlinsaaniya abiicadii bini aadamka dabiicada iyo jibiladu waa isku midun mualifku wuxuu isku cadfay min baabi caطfi tafsiir ba lahaa wuu isku fasiraya wاطabiicaة اlinsaaniya abiicada bini aadamka ah laysat lita'asi ma aha mid loogu talagalay dayasho in nabig alay slam lagaga daydo walaa tadulu cala akara min alibaaxati banayn waxaan ahayn ma tusinayso macnaa wax ka badan in uu ficilka nabiga alai slam uu sameeyey inuu bannaan yahay wax ka badan ma tusinayo wa ama hayat lficli amaa hay-ada ficilka aljibiliyi ee waxa weeye dabiiciga ah ka nawmihi sal اllah alay waslam sida hurdadiisa nabig alai slam u seexday cala aljambi alayman dhanka midig id ida kaana hadduu yahay qad waadaba calayha hadduu laazimay nabig alai slam ficilka jibiliga ah fainaha hay-adaasi qad tadul waxay tusin kartaa cala اnadbi in la sunaynayo lihadi اhayati qaabkan waqiila waxaa laa tadulu ma tusinayso malifka halkan wuxuu ku tilmaamayaa sunnadii ficliga ahayd waa qaybtii koobaad ee labadii qaybeed mualifku qaybiyey sunnada afcaasha nabiga alayh slam horta wuxuu yihi dhammaan waa xujo sida aqwaashiisa afcaasha nabig alay slam wa xujo sida aqwaashiisa ba xujo u tahay macnaha waa la deliishanaya waa noocyaal fara badan barhkeed waa wuxuu nabig alay slam u sameeyey litashriic min baabi tashriic yani ummaddiisa u jideynaya waxa oo nabig alay slam waa lagaga dayanaya badhna min baabi tashriic ma aho nabig alay slam uma samaynin in laga daydo walidalik kaga dayan mayno nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida inoo imaan doonto afcaasha nabig alay slam marka waa noocyaal fara badan nooca koobaad mualifka ilahi wuxuu u qiimeeyey ilaa toddoba nooc ayuu u qiimiyey toddoba qaybood laakiin qaarkood qaybahan uu tilmaami doono de afcaasha nabig ala slam ma soo gelayaan sida wuxuu nabiga hamiyey oo kale de ficil ma ah waxaas uusan samaynin laakiin iyo wixii nabig ala slam uu iqraar ku sameeyey uu qiray labadaasi ma soo gelayaan afcaasha nabig ala slam lakin maalifku qismadii uu iskaga soo daray haddaba ficilka jibiliga ah waa nooca koobaad waa ficilka dabiiciga wuxuu nabig ala slam sameeyey dabiicadiisa aadamiga uu ku sameeyey sida maalan istaagii nabiga istaagay fadhiguu fadhiisanay hurdadii u seexanayay cuntadii cunayay cabitaankii u cabayey waxaasoo dhan waxa weyaan dabiicada biniaadanka keensanaysa ilan qofka biniaadan mar hadduu yahay suuragalma inuu ka maarmo afcaashan biniaadamku laazim inuu istaago laazim inuu fadhiisto laazim inuu seexdo laazim inuu cuno laazim inuu cabo marka la dhihi maayo afcaasha nabi alai slam uu samaynaya biniaadamkao dhan ay ka siman yihin gaal islaamba nabi alai slam waa lagaga dayanaya oo waa tashriic maya waa afcaal jibili ah dabiicada biniaadanka ayaa taa keensanaysa marka nabig alai slam wuxuu sameyey min baab aljibil wاabica اlinsaaniya abicada bani aadamka ayaan ka maarmayna marka taas laga dayan maya nabiga ala ee waxay tusinaysaa un calaa alibaaxa yani waxan inuu bannaaya ayay tusinaysaa wax intaa ka badana ma tusinaysa la waa suna la waa waajib laakiin waxaad u timaadaa ficilka nabiga calayhi sala ee abiiciga ah laakiin qaab mucayana nabiga u samayn jiray sida hurdadiis o kale nabig alay slam u seexan jiray dhinaca midigta ah had iyo jeer dhinaca midigta ayuu u seexan jiray nabig alay sl marka marka nabg ala sl dhanka midigt u seexanayo dee laba arrimood meesha ku jirtaa mid waa hurdadii oo waa abiica alinsaniya ama jamiil alinsaaniya taas nabiga ala slam dee lagaga dayan mahayo de waa qofka kastoo bini aadanah ayaa taas kulleyba u baahanba waa mubaax laakiin dhanka midigta nabigu u seexanaya alah salaam ma lagaga dayanaya waa hay khaaso nabig ala slam u laasimay ha waa laga dayanaya nabig alah salaam haddaba wuxuu sameeyey ficilkii waxa w jibiligaah laakiin wuu laasimay qaab mucayan u laasimay qaabka mucayankana uga dayanay nabig alai slam sidoo kale nabig alai slam gacanta midigta inuu ku cunay oo kale ama saddexda farood inuu ku cunay oo kale cuntadii ama waxa weeye wixii ah haddii ficilka jibiliga oo qaab mucayana nabigu u sameeya alayhi salatu wasalaam qaabkaas uu hadduu joogteeyo nabigu waa laga dayanaya waxay tusinaysaa qaabkaas inuu sunno yahay qiil baa wuxuu le laga xoog badan yahay sunno inuu yahay ma tusinayso qaabkaasi adaasi sunno ma ah mar hadduu ficilka jibili yahay axkaama laga qaadan maayo kaasi hadda waa nooci koobaad ثانيا الفعل المتردد فعلك udhexeeya بين الجiبiلة والشharc يعني طaبيicadii بني aadamka iyo شharciga udhexeeya إذا تردد haddii uu u dhexeeyo فicلهu صلى الله عليه وسلم ficilka nabg عليه sلم بين الجiبiلة طaبيicadii بني aadamka iyo والشharc شharciga hadduu u dhexeeyo macnaha ku taradudo labada dhexdooda وذلika مثaalka اعtimaadihi sida cuskashadiisa nabigu cuskaday عليه الصلاة وسلام عalى yadihi gacantiisa cuskaday cinda alqiyam marka u kacay ila rakcati aaniyati ragcaddi labaad fi salaat salaadda dhexdeeda fainahu yuxtamalu waxaa suuragal ah annahu ictamada calayha inuu cuskaday gacantaas litashriici si uu ummaddiisa ugu jideeyey arrinkaas wayuxtamalu waxaa suuragal ah annahu ictamada calayha gacanta inuu cuskaday bidawaaci ljibilla dabiicada bini aadamku waxay keensanayso likibari sini da'da weynideeda awgeed aw itacabi ama daalka awgeed wa bina'an calaa hada inagoo kaa ku dhisaynaa ikhtalafa altarjiixu rajxidii ayaa kala duwanaatay bayn culama culamada dhexdooda faman rajaxa qofkii rajaxa jaanib atashriici jaanibka jidaynta in nabig ala sla umadiis u jideey uu yahay jacala alictimaada cuskashadii wuxuu ka yeelaya cala lyadi gacantii walcuskada nabig ala slam sunata sunnu ka dhigana nabiga laga dayanayo waman rajaxa qofkii rajaxa jaanib aljibilati jaanibka dabeecada bini aadanka inuu nabigu u sameeyey alayh salatu asalaam arrinkaas jacalahu wuxuu ka yeelayaa manduuban manduub buu ka dhigayaa noocan waa nooci labaad ee afcaasha nabig alay slam waa ficil u dhexeeya jibiladii iyo tashriicii waaya horta mualifku qaabkan uu u tartiibiyey baabkan waa laga fiican yahay waxaa ka fiicnaa tartiibkii kitaabka waraqaadka inugu soo dhaafta tartiibkii waraqaadka ka fiicnaa oo waraqaadka waa ki u afcaasha nabig alay slam laba qaybood wax nabiga alayh slat gaar ku ah oo khasaastiisa ah iyo waxaan gaar ku ahayn wixii gaar ku ah afcaasha nabiga ala sl slam khasaastiisa ka mida ah laga dayan sida maala inuu guursado o kale nabig ala slam sagaal dumara ah, taa laga dayan nabiga khasaastiisa ka mid tahay wixii nabiga khasaastiisa aan ka mid ahayn ee afcaashiisa ahna saddex qaybood ba u qaybsamaya ficil jibili ah ama caado ah ficil jibili ah ama caado ah kaa laga dayan maayo nabig alah ficil tashriici ah oo nabig ala slam u sameeyey ala wajhi tashriic cala wajhi اlqurba uu u sameeyey waaya iyo ficil muxtamil ah liljibili watashric inuu sidaa u qaybaya mualifka ficlaan lahayd yani ficilka waxaan u qaybinaa laba qaybood wax nabig ala slam khaas ku ah iyo waxaan khaas ku ahayn wixii khaas ku ah laga dayan maayo wixii aan khaas ku ahayna waxaan u qaybinaa saddex qaybood ficil jibili ah oo maxdi ah ficil macnaha dabiici barax tiran iyo ficil tashriici oo maxdi ah iyo ficil ixtimaala jibili iyo tashriici ficilka jibiliga dabiiciga ah nabig alai slam laga dayan mahayo waxaa la mid ah afcaashii caadada ahayd caadaadka nabig alai salaam yani caadaadka qoomkiisa ahaa taa laga dayan mahayo ficilkii tashriiciga maxdiga ahaana qurbada ahaana waa laga dayanaya ficilkii labadaba ixtimaalina khilaaf baa ku jira culamadu isu khilaafayaan qofkii u arkay inuu tashriic yahayna waa weyaan wuu kaga dayanaa nabig alai slam wu waa sunna waan kaga dayanaynaa qofkii u arka inuu jibil yahayna kaga dayan mahayo wuxuu leeyahay laga dayan mahayo nabiga alaih slam haddaba ficilka mutaraddid bayna aljibillati waاltashriic ayuu mualifku tusaale inoo keenay wuxuu ihi tusaalihiisu waxa weye wuxuu u dhexeeyaa ficilkan dabiicadii bani aadamka inuu yahay oo nabiga jibil ahaan u sameyey inuu harci ahaan tashriic u sameeyey sida wuxuu ihi inuu nabig alaih slam cuskaday gacanta marka uu ka kacayo ragcadda labaad ee salaadda dhexdeeda markuu sujuudda ka soo kaco sujuudda labaad ee ragcadda labaad u istaagayo ama sidoo kale ragcadda saddexaad markuu ka soo kacayo ee afraad u kacayo meesha uuse itixiyaad ku jiray markuu nabiga ka kacay alayh sl gacanta inuu cuskan jiray baa sugnaatay nabiga alayh slam bale labadiis gacmood u cuskan jiray xadiid maalik bn xuwayrid ayaa arrinkaa tilmaamay fi saxiix albukhaari ku sugan waaga in nabig alay slam hadduu madaxiisa kor yeelo sujuudda labaad markaa uu fadhiisan jiray dabeetana gacanta uu cuskan jiray labadiisa gacmood uu cuskan jiray wactamada cala alard dhulka cuskan jiray waaya xadiiskaas uu tilmaamaya maalik bin xooreed baa sidaa sameeyey wuxuuna yidhi salaadan aan tukaday waxa wey waa salaaddii nabiga alayh waslam halkaasa marka laga qaata nabiga alayh waslam inuu sameeyey maxaa yeele wuxuu yidhi sidaasaan arkay nabiga asagoo tukanaya qaabkaana wuu cuskaday dhulka marka arinkaasi jibile iyo tashriic buu udhexeeya tashriic horta wuu noqon karaa inuu nabig alay slam u jidanayay jibilena wuu noqon karaa oo waxaa dhici karta nabig alay maadaama da'diisu ay weynaatay oo u cuslaaday in markaa dhulku uska kici karin ilaa uu dhulka cuskada mooyaane oo gacanta u dhigto waaya ama labada gacmood buu dhigto ama tacab nabig alay marka uu daalanaa oo tacab dareemayay markaa uu cuskanay taa way ixtimaashaa waxaa kaloo ixtimaashaa tashriic nabig alay slam u jidaynayo marka culamadu waa isu khilaafeen arrinkan oo qaar waxay dhaheen tashriicu nabigu u sameeye waxay dhaheen waa sunno in gacmaha la cuskado marka laga kacayo culamo badan baa saa ku tageen qaarna waxay dhaheen waa ficil jibil ah ficilkan ee nabig alai slam uma samaynin in laga dayado walidalik dadkii tilmaamaya inta badan sifat salaata nabi alai slam sifadeeda nabiga u tukaday maysan arrintan soo naqlinin walidalik ma aha arrin nabiga alai slam tashriicu u sameeye waa jibilla jibilla weyaan wlidalik nabiga laga dagan maya dhehen lakin mualifkan wuxuu tilmaamay labadii wuxuu ka dhigay midna sunno ka dhigay manduub sunno iyo manduub mu ka dhigay marka manduubkii sunnadii waa isku macno wuxuu mualif ku kala qaadey anu ma garanin halkan waman rajaxa janib aljibilati jacalahu manduuban buuri manduubkii de sunnadii cinda alusuuliyin waa isku mid almanduub wasunna cinda alusuuliyin sawa inkastoo culamada qaar usuuliyiinta kala qaadan o dhehen sunnada wuxuu nabigu laazimay weeyaan manduubkan wuxuusan laazimin laakiin mar hadduu jibilo yahay mualifka asagaaba soo tilmaamay jibilada wixii jibili ah in aan nabiga laga daynayn oo usan sheegin wax ka badan ibaaxadii asagaba soo tilmaamee waxaa idinu dhaho culammada rajaxday jaanib aljibilla waxay dhaheen waa mubaax yani laga dayn maya nabig ala slam waa shay iska caadiga ah, nabig ala slam uu sameeyey qofka u bahdanna ha sameeye qofki aan u baahnayna dee waxa weeye markaas eh, sunno weeyaan la dhihi maayo waaya waxaa laga hadlaya waa inu gacmaha qofka dhulka dhigto laakiin inaad boodiyada saarto dee waaba laga maaro marka qofka boodiyaha gacmaha uu saarto uu kaco dee ka baari maayo tusaalahaasi waa tusaale wanaagsan malifka inoo keenay tusaalayaal kalena way jiraan waxaa ka mid ah fuulitaanka nabigu fuulay alayh slat slaam awrka ama ritiga markii xajinaya nabig alay slam awr buu saaraa marka awrka uu saaraa ma wuxuu u sameeyey calaa wajhi ljibilla mise calaa wajhi tashric culamadu isku khilaafeen qaar waxay dhaheen calaa wajhi tashric buu sameeyo waa laga dayna nabig alay slam wuxuu rabay nabig alay slam in lagaga daydo yani manaasigtii xajka walidalika hasha u fuulay qaarna waxay dheheen maya eh wuxuu u sameeyey nabig ala slam arrinkaas calaa wajhi ljibilla maxaa nabig ala slam markuu safrayo wuxuu raaci jiray awrka geeluu fuli jiray nabig ala slam marka soo safarkiisa uu fuli jiray geela ayuu xajka tanaqulaadkiisa guurguurayey ayuu awrka u saaraa waaya waxaa ka mid a jasad istiraaxa jasad istiraaxa qofku markuu ka kacayo ragcadda kooaad ee racadda labaad u kacayo adhiga khafiifka fadhiisanayo ee jaliis istiraxla ama ragcadda saddexaad ka kacayo ta afraad u kacayo jaliis istiraaxa ma tashriicu lagu sameeyey mise wuxuu u sameeyey calaa wajhi jibilla waa khilaaf bayn alculamaa sida khilaaf ku jiray yani alictimaad cala alard dhulka in la cuskado khilaaf ku jira maa ku jira culamada qaar waxay dhaheen tashriic buu u sameeyey nabig alai slam sida imaam shaafici oo kale oo waxay dhaheen waa sunno qaarna waxay dhaheen tashriic nabiga muusan u samaynine nabiga markuu weynaaday o cuslaaday ayuu u aaday inuu yar fadhiisto intuusan kicin si u nasto kadibna uu maarata uu u kaco marka qofkii kici kara asagoo u baahanin fadhigaas dee toos ha kacba qofkii waayeelka ee ku culusta inuu toos u kaxana intuu marka hore fadhiisto kadib ha kaco culamada qaar saasay dhaheen marka waa masale khilaafi oo masaladan u laabanaysa qaacidadan waaya waa afcaasha mutaradidka ajbiladiis ah, sitii u jibladiisa istica udhexaysa الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم فعل كنبي قار كوها إذا فعل صلى الله عليه وسلم ونوع سدحات أفعاشه الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم فعل كنبي قار كوها إذا فعل النبي هدو سمي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل وقام الدليل دليل وتسيو على أنه خاص به نبي خاص كيه كزيادته سيدا زيادة سكبر النبي عليه السلام في النكاح يقولك على أربع نسوة أفر دمر وحك بضا فإنه يكون كاسي وحنقنيا من خصوصيات النبي خصوصيات كيسي وحيابها قار كوها صلى الله عليه وسلم ولا يجوز من بنانه التأسي إن لو ضيد به النبي عليه السلام فيه أرك إن لقضي ما بنانه afcaashta waxaa lahaa khasaa'is rasuul sala allahu alay wasalam khasaa'ista nabiga gaar ku ah la lahaa waxyaaba badan oo nabiga khasaa'is uu gaar u lahaabaa ka mid iyo jirta culimmadu kutubay ka qoreen sida suyuuti oo kale iyo culimo fara badan kutubay ka qoreen waaya khasaa'ista marka way fara badan tahay waxaa ka mid ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam afcaasha qaar uu sameeyey isagoo markaa arrinkaasi gaar ku yahay nabiga calayhi salatu wasalaam sida guurkii uu guursaday sagaal dumara taasi khaas bay nabiga ku ahayd sal allah alay laga dayan mahayo ila inaga wuxuu noo baneeyey afar dumara uu badnaan inaan guursano lakiin nabigeen alayh salaam sagaal dumar ayuu guursaday taasi khasaa'istiisay ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah khasaaista nabig alay slam alwisaal soonka in la xidhiidhiyo oo meeshuu qofka afuraya habeenkii uusan afurine habeenkiina uu soonkii sii wado ilaa maalintii dambe ku xiriiriyo habeenkii dambe kusoo xiriiriyo maalin dambe kusoo xiriiriyo sidaa u wado nabigana alayhi salaam wuu samayn jiray wasaalkaas laakiin ummadiisa wuu ka reebay khasaa'ista nabiga alayhi salatu wasalaam buu ka mid ahaa haddaba wixii khasaa'ista nabiga ka mid ah alayhi salaatu wasalaam waa xaaraan in lagaga daydo ma bannaano nabiga alayhi salaam bay khaas ku tahay ficluhu nabiga ficilkiisi aladii kaasoo curifat waa kii afraad waxa weyaan ficluhu aladii curifat jihatu waa ficilkii jihadiisii la gartay in facala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga hadduu samayn ficlan ficil laysa min afcaalihi aljibiliyati aan ka mid ahayn afcaashiisii dabiiciga ahayd walaa khaasan bihi khaasna aan ku ahayn wa curifat la garto jihatuhu ficilka jihadiisii la garto biannahu facalahu inuu nabiga alayh salam u sameeyey cala jihati alwujub waajibnimo jihadeed aw nadbi ama sunanimo jihadeed aw libaaxati ama bannayn jihadeed fa xukmu ummatihi ummaddiisa xukumkeedu fiihi dhexdiisa ka xukmihi xukumkiisa way la mid tahay fatushaariku fiihi ummadaasi nabiga alayh sl slam bay la wadaagaysaa fatushaarikuhu fiihi eh, fatushaarikuhu nabiga alay slam bay la wadaagaysaa fiihi fii xukmihi ma saas idin qorayn fiihi fii xukmihi yuu fii xukmi keliya u qoray fiihi fiihi fii xukmihi u qoray ah, macnihii baa dee qaadanayeen fatushaarikuhu fiihi fii xukmihi yani bedel ahaan waan ka dhigi kara ma cafu bayan lakin waxa ka fiican fiihda in mesha laga saaro fatushaalikhu fiihi macnaha nabig ala slam yani waxay la wadaagaysaa ummaddiisu fiihi ay ficilkaasi la wadaagaysaa waayahay fii xukmi xukumkiisa la wadaagaysaa bedel waad ka dhigi kartaa calى alaصax sida muctamadka ah nimada badan cinda jumhuur jumhuurka agtooda jumhur culamada say u badan yihiin in kaana waajiban hadduu waajib yahay fawaajib waajib weeye wain kaana manduub hadduu suno yahayna famanduubu suno weeye wain kaana mubaaxan hadduu bannaan yahayna famubaaxu mid bannaan weeye macnaha ficilkani waa ficilkii jihadiisii la gartay jihadiis maxaa looga jeedaa macnahan yani way uu kala cad yahay inuu jibil yahay iyo inuu yani uu caddaaday in nabig alai slam u jeedo qurbo dhowaansho ilahay u dhowaanayo afcaal jibiliya ma aha nabigana khaaskuma aha isla markaana nabig alai slam wuxuu u sameeyey waajibnimo ama sunanimo u sameeyey ama ibaaxo u sameeyey hadduu marka ficilkan waajib yahay ama sunna yahay ama mubaax yahay ummadduna ay garatay waxaan nabigu u sameeyey alayh slat slam jihaad u sameeyey ummaddiisuu la wadaagaysaa hadduu waajib yahan waajib bay ku noqonaysaa hadduu manduub yahna manduub buu u noqonaya hadduu mubax yahan ummaddi mubax buu noqonaya kaasuu iska cad yahay tusaalihiisuna wuu fara yahay waayahay khaamisa nooca shanaad ficluhu ficilkiisi way ladii lam tucraf jihatuhu kii aan jihadiisii la garanayn wain facala hadduu nabigu sameeye ficlan ficil juhilat jihatuhu jihadiisii aan la garanayn fii xaqi xaqiisa aan lagu garanayn faima an yadhara fiihi inuu ku muuqdo laba midu weeye inuu ku muuqdo fiihi dhexdiisa qasdu lqurbati u dhowaansho asadkii il اllahi tacala ilahi subxana wa tacala u dhowaanayo oo mase laa yadhar inuusan muuqanin labadaa mid weeye fain dahara fiih hadduu dhexdiis ka muuqdo haddaba qasd اlqurbati u dhowaansho qasadkiis falasaxu muctamadu waxa weye annahu linadbi inuu markaa sunno u sugnaanayo oo ficilkaasi uu manduub noqonayo liannahu maxaa yeelay almutayaqanu asaga ayaa la hubaa waqiila waxaa la yidhi lilwujuubi waajibnimo ayaa markaa ficilkaasi uu u sugnaanayaa liannahu maxaa yeelay alaxwadu asaga ayaa markaa dadaal badan oo ixtiyaad badan waqiila waxaa l hayra dalik waxaan intaa ahayn wain lam yadhar fiihi hadduusan ka muuqanin ficilkaas jihadiisi aan la garanin qasdu اlqurbati dhowaansho qasadkiisa hadduusan ka muuqanin fala saxu muctamad waxa wey anahu lilwujuubi in waajibnimo markaa uu u sugnaanayo fii xaqina xaqa anaga iyo xaqii nabiga xaqiisa liannahu laxwatu maxaa yeele sidaas ayaa dadaal badan waqiila waxaa la yidhi inahu linadbi sunna ayuu u sugnaanaya linahu maxaa yeele almutaxaqiq ka lahuba weye qaala imaam alxaramayni imaam alxaramayni waayru hayrkii waxay dhaheen innahu ficilka qasadkiisa qurbada uusan muuqanin lilibaaxati ibaaxa ayuu u sugnaanaya lianna alasla waxaa asal ah bara'atu dimada qofka inay beri tahay walmas'alatu mas'aladu fii maxalli nadar waa masalo yani maxalu nadar ahoo baadhitaan u baahan waaya ficilkan waa ficilka jihadiisii aan la garanin yani kii hore wuxuu ahaa ka jihadiisii la gartay nabig ala slam wuxuu u sameeyey ma waajiba ma sunna ma waxa weye ma mubaaxba kaa waa la gartay kan laakiin lama garanayo ficilbu nabig sm ala slam ma waajib u sameeyey mise calaa sabiil wujub mise calaa sabiil nadib mise calaa sabiil ibaaxa midku u sameey lama garanayo kaa haddaba khilaaf baa ku jira hadda marka koobaad waan eegaynaa nabiga alah slat slaam ficilkan uu sameeyey ee jihadiisa inaan garanayn waxaa ka muuqanaya oo dihni usoo degdegaya inuu nabig ala slam ilahi ugu dhowaanaya oo ficil daaca oo cibaado ah miya mise ma ah haddii qasdulqurba nabig ala slam inuu cibaado oga jeeday oo ilahay ugu dhowaanaya hadday yani ka muuqato marka wuxuu noqonaya manduub buui sida muctamad khilaaf baa ku jira lakiin sida muctamadka ee raajixa ah manduub buu noqonaya qiilna wuxuu yidhi wujuub qowl wuxuu yihi wujuub buu tusinaya qowlna wuxuu yihi hayra dalik yani wuxuu tusinaya ibaaxo marka saddex qowl baa ku jiruuji saddex qowl ayaa ku jira khilaaf baa ku jira laakiin waxaa raajix ah inuu manduub yahay waa ficilka nabig ala slam uu sameeyey ee qasdu lqurbana uu ka muuqdo sida tusaale haddaan usoo qaadano maala sida maala nabig ala slam salaadii uu tukaday maalintii yom alfatx yowm alfatx yani maalintii maka la furay siddeed ragcadood buu tukaday nabig ala slam duxan amin barqa ah caadadiisan ma ahayn xilligaas inuu sideed ragcadood tukado marka waa la isweydiiyey nabig ala slam mase calaa sabiil wujub buu u sameeyey mise calaa sabiil nadbi mise maxay tahay salaada inu tukada nabig ala slam maxaa lagu magacaabaya culimadu isku khilaafeen Eh, laakiin wax aqrab ah inuu manduub yahay oy salaatu duxa ay noqonayso salaatu duxa ay noqonayso oo manduub ay tahay salaadaasi sunna inay tahay ayaa aqrab ah oo xoog badan maxaa yeelay dee salaadda waxaan cibaada ahayn looma sameeyo salaadda waxaan cibaada ahayn looma sameeyo eh, midda kale nadbi waxaan u lin maxay asagaa la hubaa waa aqali darajaat alcibaada cibaadada waxa u yaray noqoto waa sunno cibaadadu mubaax ma noqoto ima inay waajib noqoto ima inay sunno noqoto marka wujuubka yani lama hubo marka nadbigaan hubnaa nadbi baan ku xambaarana qiil wuxuu leeya maya wujuub baan ku xambaarana maxaa yidhi asaga axwada maxaa yidhi asaga axwado macnaha dee ixtiyaad ku jira kaaw haddii yani ay muuqato qasdu lqurba haddii qasdu lqurba ficilkiisa ka muuqanin ka war ficilka nabig alay slam uu sameeyey ee jihadiisan aan la garanayn kaana khilaaf baa ku jira sida kii hore khilaafka ugu jiray oo kale ayuu kana khilaaf ugu jiraa saddex qowl baa isna ku jira waa waajib waa sunno waa mubaax saddexdaa qolba waa la wariyey laakiin alif wuxuu rajaxay in wujuub uu markaa tusinayo qowlkaasuu rajaxay fii xaqina wa xaqi nabig ala slam xaqiisa inuu waajib ku noqonayo xaqina inuu wajib ku noqonayo maxaa sidaas axwad uu yidhi qiilla wuxuu yidhi wuxuu tusinayaa sunno maxaa ila isagaa la hubaa oo mutaxaqaq ah sunnaha ugu yar aqala darajaat alcibaada imaam alxarabayn wuxuu ka wari inuu yidhi waa ibaaxa amed xamran asna wuxuu yidhi iyo heyrkiiba waxay dhaheen waa ibaaxa ayuu tusinayaa mar haddee jihadiisa aan la garanayn maxaa yidhaha alaslu baraa'atu addimma waxaa la yaab kale waxaa weeye mualifku inuu arrinkan ku xambaaray kii jihadiisa aan la garanaynin laakiin qasdu lqurba ay ka muuqatay wuxuu yidhi linadbi buu tusinayaa kii jihadiisa aan la garanaynin qasdu lqurbi uuna ka muuqaninna wuxuu yidhi qadi qurba inaan looga jeedin baa ka muuqata kaana wuxuu yidhi waajib waa laga fahmay hadda qasdu lqurbana kama muuqato kaa wuxuu yidhi waa waajib kii qasdu lqurba ay ka muuqatayna wuxuu yidhi mualifku waa sunno يعني هو غريب مؤلف waxaad moodaa baabka markuu qorayay inuusan si fiican u taxriirin mualifku ama ilduuf uu kaga dhacay tani marka waxaa sawaab ah oo raajix qowlka imaam alxaramayn uu ku tegey ayaa sax ah yani ficilka nabiga calayhi الsalaaةu wasalam ee qasdu اlqurba uusan ka muuqanin inuu ibaaxa tusinayo waa qowlka imam alxaramayn uu ku tegey weeyaan iyo culimo badanba qowlkaasaa saxa maxaa yeele qasdu lqurbadan ficilka horta jihadiisa ma garanayo nabig wuxuu u sameeyey alai slam ma waajiba ah, ma sunna ma mubaax ma garanayo isla markaana qasdulqurba kama muuqda haddaba waxa weeyaan ha lagu xambaaro aqala darajaat alficil ficilku waxa u yar nabig alai slat ashis waxa u yar waa ibaaxo maxaa yaele taas ayaa asal ah dimadan waxay beri ka tahay wixii intaa ka dheeraada ah. nadbina kuma xambaari kartid waajibna kuma xambaari kartid maxaa yaele qasdulqurba kama muuqdaba qasdulqurba kama muuqdo waaya qowlkaasaa raajix haddaba ah qowlkan alifku waajib ku tilmaamayna ma garanaya wejka uu u soo maxaa axwada axwad qasdulqurba kama muuqdaba waxaan qurbaba looga jeedin maxaad waajib uga ambaari kaa ka mudnaa haddii mid wa uga xambaaraya waajib kaa hore qasdilqurba ka muuqdo ayaa ka in waajib lagu tilmaamo <laughs> kana qasdilqurba ayna ka muuqan maad fahateen filaya soo maha ishkaalka waad fahateen mualifka ku haysan mualifka waad fahanteen haddaan tusaale usoo qaadano mualifka tusaalayaal buuna inoo keenin maalan nabig alay slam labadiisa kabood buu ku tukaday labadaa kaboodoo nabigu ku tukaday calayhi الsalaatu wassalaam yani jihada lama garanayo ma cibaada uga jeeday mise cibaada ma aha oo waa bisudfa nabiga kabahamu iskaga tukaday mar mara ka ah. marka culamadu isu khilaafeen culamada qaar ba waxay dhaheen waxaa looga jeedaa ibaaxo sababto ah sida ibnu daqiiq ilciid oo kale ibaaxu tusanayaa buuri istixbaab laga qaadan maayo laakiin hadday yani xadiid kale ku soo aroori lahayn xadii qawli haduusan ku soo aroori lahayn saasay tusin lahaa laakiin xadiid qawli ku soo arooray oo nabig alay slam uuna amray inaan salaada ku tukano mar qaar kabaheen nabig ala slam wuxuu yidhi khaalifuu alyahuud fainahum laa yusaluuna fii nicaalihim wakhifaafihim xadii abu dawuud wari weyaan xadii saxiixa marka kabiirna ku tukadu leyahy nabig alayh salam maxaa yidhi yahuudda kuma tukadaan kabahooda khilaafa yahuud waa xadii saxiixa marka halka waxa laga qadanaya inay sunno tahay mararka qaarkood in kabaha lagu tukado hadday kabahu daahir yihiin weyaan kaba nijaas lagama hadlayo la soco waaya laakiin haddii uusan xadiidka soo aroori lahayn waxaan ku xambaari lahayn ibaaxaan ku xambaari lahayn kabaha lagu tukado lakiin xadiikan qawligaa soo aroray sidoo kale nabig ala slam waxaa soo aroortay nabig ala slam markuu gurigiisa galo inuu cadayan jiray cadayashada nabigu cadayan jiray markuu gurigiisa galo jihadeeda ma garanayno mujuubba uga jeeda ama istixbaabba ama mubaaxba laakiin <coughs> waxaa weeye cadayashadii waxaa kuso aroray axaadii fara badan oo caddaynaysa in ay sunno tahay marka waxaa lagu xambaaraya nadbi istixbaab baa lagu xambaaraya sababtoo ah axaadii fara badan baa nabig ala slam ku tilmaamay in cadayashadu ay sunno tahay fi kulli waqt asiwaaku maطharaة lilfami mardaat lirabi hadduusan xadiidka qowliga soo aroori lahayn waxaan ku xambaari lahayn ayadna calى alibaaxa waayahay maa hama bihi nabig alay slam wuxuu hamiyey haddaba masaladan alficl اladي lam tucraf jihatu laba un baan u kala qaadnay in qasd اqurba uu ka muuqdo inuusan ka muuqan hadduu qasd اqurba ka muuqdo waxaa raajixa in nadbi lagu xambaaraya hadduusan qasd اqurba ka muuqanina ficilkii ibaaxa in lagu xambaarayo maa hama bihi nabig ala slm wuxuu hamiyey walam yafcalhu samaynin waama maa hama bihi wuxuu nabigu uu hamiyey uu doonay sal اllah alay slam walam yafcalhu samaynin ka hamihi sida nabiga inuu doonay alayh slat slam bitaxriiqi buyuuti aladiina takhallafuu can salaati اljamaca kuwii salaadda jamacada kadib dhacay guryahooda inuu ku gubo uu hamiyey nabig ala slam ila anahu hase yeeshee lam yafcalu uusan samayn fainahu kaas laa yakuunu sunatan sunna noqon mahayo falaa naxriquu dadka guryaha gubi mayno walaa nahimu inaguna hamin mayno arrintaas dheeman inaan hamino waa sunno walaakin naquul waxaan leenahay maa hama bihi nabig ala slm wuxuu hamiyey inama huwa waxa weeye libayaani makaani salaati اljamacati salaada jamaacada makaanadeeda iyo darajadeedii inuu caddeeyo unbuu oga jeeday wa ahmiyatiha iyo ahmiyaddeeda nabig alayh salaam wixii uu hamiyey laakiin uusan samaynin xukunkiisa muxuu noqonaya waxyaaba waxa jira nabig alay slam uu hamiyey laakiin uusan samaynin kaa laftirkiisa tafsiil baa ku jira mualifka tafsiilkii maan halka ku sheegin laakiin saliis waxaa wey maala nabig alaih salaam wuxuu waxaan hamiyey in salaadda aan faro oo la aqimo dabeetana nin aan faro asxaabteeda ka a ah oo dadkii uu tujiyo salaaddii dabeetana aan qaato xaabo waxaa weeye oon aniga asxaabteeda bar ka ah intaan israacno oon xaabo qaadno xidhmooyin xaabo ah aan aado rag jamaacaadka aan soo xaadiraynin oo markaa guryahooda aan ku gubo yuxariq calayhim buyuutahum binaar waa xadii muttafaq aleh saxiixaynka ku sugan bukhari muslim wariyeen marka hamiga nabig alay slam uu hamiyey muusan ka dhamaynin oo muusan samaynin hamigaas maxaan ka qaadanaynaa wuxuu mualifku yidhi hamiga waxaan ka qaadanaynaa in yani marka koobaad horta waxaas hamiga uu hamiyey nabig alay slam macnaheeda sunna ma ah waxa uu hamiyey nabig alay sl slam sunno inaan kaga daynayno oon samaynayna ma ah lannabi muusa samaynin ba alay sl slam ilasunnada wuxuu nabigu sameeyey alai slam kan muu samayn oo gurihii dadka gubi mayno isla markaa hamiga kaga dayan mayno dhihi mayno waan haminayna inaguna laakiin waxaan ka qaadanaynaa un salaada jamaacadu inay fadli badan tahay fadligeedu aad u weyn yahay darajadeedu aad u weyn tahay oo bal ee culimmadu waxay ka qaateen salaada jamaacadu inay waajib tahay maxaa nabig alai slam haddaysan waajib ahayn dee dadka muusan guryahooda ku gubeen yani xadiikan waxay culamo badan u deliishadeen sida imaam axmed oo kale in salaada jamaacadu ay waajib tahay waaya tafaasil kale iyo waxaa ku jira iyo hadallo fara badan hamigaas ma jecel hadda inaan halkan kitabka mukhtasar kusii sheegno eh, insha allahu tacala waxaan rajaynaya kutubaha kale in timaado iqraaruhu sala allahu calayhi wasalam nabiga qiraalkii uu qiray wax uu macnaha qiraalkiisa wuxuu nabiga alay slam uu ku sugay qof kale qowl ah ama ficil ah wqraarhu taqriirkiisa nabg alay slam uu ku sugay axadan qof calaa qowlin qowl qaalah uu yihi yuctabar waxaa lagu tirinayaa ka qowli rasuli sal slam nabiga hadalkiisa o kale wadalika kaasila mihaalkiisu waxa weye kaqraarihi nabiga sugitaankiisu ku sugay abaabakrin abaabakrin abubakr uu ku sugay calaa qowlihi odhaahdiisii uu ka yidhi biicطaa'i salab alqatiili qofkii gaalka ee la dilay hantidii uu sitay wuxuu watay in la siiya liqaatilii qofkii dilay waqraarhu sugitaankiisu nabigu sugay sal la alay slam axadan qof uu ku sugo iqraaru sugitaankiisa nabigu suga alay slam axadan qof uu sugo calaa ficlin ficil ku sugay facala sameeyey ka ficlihi sala allahu alayh wasalam ficilkiisa buu lamid yahay wa ka iqraarihii iyo sugitaankiisa nabigu ku khaalid ilweliid khaalid weliid ku sugay calaa akli laxmi dabbi dabbigii ama baashan maanse cagalayda baasha shabahda hilibkeeda inuu cunay liannahu maxaa yeele sal la sl nabigu laa yuqiru axadan qofna ku sugi mahayo calaa munkarin munkar laa fii qowlin qowl ku jira walaa ficlin ficil ku jira ma ficila fi watihi watigiisa wii la sameeyey sal la alي waslam fi hayri majlisi majliskiisa waxaan ahayn lagu sameeyey oo calima bihi nabigu ogaada walam yunkir usan inkirin usan diidin faxukmuhu xukumkiisa waxa weeye xukmu ma fucila fii majlisihi xukumka wixii lagu sameeyey majliskiisii golihiisa wadalika kaasina ka cilmihi ogaanshihiisi wey bixalifi abibakri abubakr dhaarashadii uu dhaartay radi allahu tacala canhu anahu laa ya'kuluunasan cunayn uu ku dhaartay aطacaama cuntadii fii waqti hayrihi markii uu cadhisnaa uma dabeetn akl uu cunay lamaa ra'a alakla markuu arkay cuntadii khayran lahu inay u khayr badan tahay kamaa rawahu lbukhaari wamuslim bukhari muslim say wariyeen halku mualif wuxuu ku tilmaamaya taqriiraadka nabiga alayh slat slam taqriiraadka nabiga mualif wuxuu ku daray afcaasha nabiga alayhi salatu wasalaam laakiin afcaasha nabiga xaqiiqatan ka mid ma aha laakiin waa la xugum afcaasha nabiga ayay la xugum tahay iyo aqwaashiisa aqwaashta nabig alay slam iyo afcaashiisa ayay taqriiraadkiisuna la mid yihiin waayo taqriiraadkii baa laba qaybooda taqriir calaa qowl iyo taqriir calaa ficil in nabig alay slam qof kale uu ku sugo hadal uu yidhi hadal uu yidhi oo diinta ilahay uu ka yidhi uu ku sugo uusan ku inkirin marka taas waxay la mid tahay sida hadalka nabig alay slam uu yidhi oo kale iyo nooca labaadna waxa weya ficil uu nabig alay slam ku sugo qof kale oo hortiisa ficil ka sameeyey oo ficil dee diinta ku saabsan maaha ficil iska mubaaxa maaha iska caadiya maaha waa ficil yani laga qaadan kara xugum tashriici ah ama waxaan inuu bannaan yahay ama waxaan inuu waajib yahay ama waxaan inuu manduub yahay ama xugum laga qaadanaya wey ficil hadduu saxaabi asxaabta ka mida uu sameeyo oo calaa wajhi atashriic u sameeyo dabeetna nabg ala slam uu ku qiro arrinkaas uu ku sugo taa waxaa laga qaadanaya inuu arrinkaasi ficilka nabig ala slam la mid yahay tashric baa laga qaadanaya maxay nabig ala slam qofna ku sugi mahayo munkar qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado qof hadduu sameeyo munkar ama munkar qawli ama ah, munkar ficli ah nabig alay slam wuu ku inkiraya marka wuxuu nabiga ugu sugay ayaa jira kaasi inuu bannaan yahay ayuu tusinaya cala qalil axwaal marka ugu yarta tusaale haddaan usoo qaadanno taqriirkii qowliga ahaa sida maalan abubakr radi allahu tacaala canhu hadalkii uu yidhi man qatala qatiila falahu salaw qofkii dilaa gaal dagaalamaya oo dee jihaadkii ku dilaa slkiisi slkiisi wuxuu gaalku watay laga furanayo sida dharkiisii iyo silaaxiisi hubkiisii wey marka abubakar markuu saa yidhi nabig alay slam muusan ku inkiro muusan dhihin hadalkaasi waa khalad nabig alay slam wuu maqlay hadalkiisi muusan ku inkirin bal eh, axaadiista bar waxay tilmaamaysaa nabig alay slam inuu asaga laftirkiisu hadalkaasoo kale uu yidhi man qatala qatiilan falahu salabuhu marka nabig alay slam yani abubakar wuu ku sugay qowlkii uu yidhi taasi waxay tusinaysaa sunna taqriiriya inay tahay oo qofkii gaal dilaa inuu markaa gaalkaa uu dilay ee xarbiga ah salabkiisii silaaxiisii iyo dharkiisii uu qaadanayo hariibadaan ugu darayn taqriirka ficliga waxaa weeye sida nabig calaih wasalaam taqriirku ku sugay khaalid bin waliid markii uu majliskiisa ku cunay dabbadii adab waxaa weeye waa bahasha maascagalada innaga u naqaano laakiin tan carabtu dabbada u yaqaanaan way ka yarduwanta waxoogaa ka yartahay teenna ka yarduwanta xagga shakliga qaabka way ka yarduwanta marka calaa kulli xaal nabig waa loo keenay lakiin nabig wuu diiday wuxuu nabigu yihi innii ajidunii inaha laysat biardi qowmin faajidunii acaafu yani wadankayga iyo dhulkayga lagama yaqaanin sida darka nafteedu way kahanaysaa buuri khalid waliid baa yidhi ya rasul allah ma xaaraan baa ii soo dhaweey buuri anaa cunaya khalid waliid baa marka cunay nabi alay slam wuu arkayey markuu cunaya muusan ku inkirin taa waxaa laga qaadanaya in yani bahashaas cunaa cunitaankeedu uu xalaal yahay uusan xaaraan aysan ahayn dadbadi waaya ficilka nabiga alayh slat salaam uu qirayo ama uu sugayo ama qowlka uu sugayo wuxuu noqon karaa wax majliskiisa lagu sameeyey fadhiga eh, hortiisa laga sameeyey iyo wax zamankiisii la sameyey lakin nabigu ogahay labada uu noqon karaa wax nabig ala slam majliskiisa hortiisa laga sameeyey iyo wax aan hortiisa laga samayn lakin zamankiisii la sameeyey nabiga laakiin uu ka war helay uu ogaaday dabeetan uusan inkirin labadaaba waxa weeyaan sunnadii taqriiriga ahayd bay soo gelayaan tusaale mualif ku soo qaaday wixii nabig ala slam hortiisa aan laga samaynin ee laakiin uu ogaaday sida maalan buu yihi abubakr radi allahu tacaala canhu ayaa dhaartay inuusan cunto cuni intuu cadhooday ayuu ka dhaartay cuntadii dabeetna cuntadii buu cunay waa qiso dheer oo bukhaari muslim ay wariyeen abubakar radi allahu tacala canhu marti ayuu gurigiisa keenay marti raga ayuu gurigiisa keenay dabeetna nabig alai slam buu u kacay nabiguu la soo caweysimay badan buu ku soo raagay nabig alai slam dabeetna xilli dambuu yimi xaaskiisii baa ka hortimid waxay tidhi martidii cawdha way ku sugaysay mayna cashayn aday cashada kula sugayeen markaasuu abu radi allahu tacala canhu cadhooday wuxuu ihi maxaad u cashaysin weyday martida way diideen bay tii ayagaa diiday waxay dhaheen ilaa abubakr noo yimaado cuntada afka saari mayno dabeetana abubakr wuu cadhooday cadho daran buu cadhooday dabeetana wuxuu ka dhaartay inuu cuntadaa cuno wuxuu ihi wallaahi inaan afkaa saarin cuntadaas waxay cuni laayihin marka dabeetana martidii ayaa iyaguna dhaartay wi anaguna saari mayno hawsha jiq isku noqotay marka da abubakar wuxuu arkay maslaxo inuu iska cuna cuntadii sidiibuu cuntadii ku cunay dhaartiisana ka kafaara gutay wuxuuna shaydaanka cadhadaas iga keenay buuri shaydaanka cadhada iga keenay dabeetana cuntadii buu la cunay martidiisii ilahi baa barakeeyey cuntadii meel kasta oo waxa weeye cuntadii laga qaado hoos bay ka soo baxaysa maba isdhimaysaba cuntadii markii asaga iyo martidiisii cuntadii ay cuneen waaba sideed iyo si ka badanba wax isdhayn maba jiraba ilahi ba barakeeye xadika bukhari muslim oo warin wa xadis saxiixa dabeetna nabig alay slam ba arrintii ka war helay oo abubakar uu u sheegay arrintii nabig alay slam muusan ku inkirin abubakar bal ee nabig alay slam xadiis kale uu sheego oo wuxuu qofkii ku dhaarta dhaar dabeetana arkaa dhaartaas uu ku dhaartay waxa uu ka dhaartay inuu u khayr badan yahay ama khayrkeed inuu u khayr badan yahay marka ha samey wuxuu ka dhaartay dabeetana ka kafaara guto ayuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam intanan carabka soo maraynaa kadibna cashirkeena saasuu nagu dheeyahay wuxuu ihi qaraaruhu sala allah alay slam sugitaankii nabigu qof uu ku sugay eh, qowl ama ficil وإقراره صلى الله عليه وسلم سجتان النبي كسر أحدا قف على قول قول قاله ويلو كسر يعتبر وحل وترنا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قول النبي على وترنا وذلك إقرار سيد سجتان كسر النبي كسر أبو بكر أبو بكر وكسر على قول هذا الكسيول بإعطاء السلب القتيل قفك لدلي وحي لغا فرت إلا سي لقاتل قفك دلي وإقرار أحد النبي سجتان كسر كسر أحدا قف على فعل فعله فعل سبيل كسر كفعله صلى الله عليه وسلم سيد فعل كان يقول wadalika miaalka iqraarihi sida sugitaankiisa nabiga ku suga khaalid bn waliid khaalid waliid uu ku sugay cala akli laxmi dabbi dabbadii hilibkeedii cunitaankeedii uu ku sugay liannahu sala allahu alay slam maxaa yeelay wuxuu xujo u noqonaya marka taqriirkaasi liannahu sala allah alay slam maxaa yeelay nabigu laa yuqiru axadan qofna ku sugi maayo calaa munkarin xumaan ku sugi maayo laa fii qowlin qowl xumaan ah walaa fii ficlin ficil xumaana ku sugi maayo qof nabiga alay slam ka aamusi maayo xumaan asagoo hortiisa lagu samaynayo ma fucila wii lagu sameye i watihi sa wtiis w lagu sameye i ayri majlisi majliskiisa waxaan ahayn oo aclayan bihi nabigu u ogaaday oo lam yumkin uusan inkirin faukmuhu xukumkiisu xukm maa fucila fi majlisi majliskiisa w lagu sameye muu lamid yahay oo waa sunna taqriiriya wadalika asnaka cilmihiis sida ogaanshiisa nabigu ogaade bixalifi abi bakr abu bakr dhaarashadiisa ku dhaatay radi allahu tacala annahu laa yakunu uusan cunina طacama cuntadii fii wakti markii uu cadhooday uma dabeetana akala uu cunay lamaa ra'aa markii arkay akla cunitaankii uu cunayay cuntadaas khayran lahu inay u fiican u khayr badan tahay kama rawaahu lbukhaariy muslim sida sheekheenkay wariyeen fi saxiixayni ku wariyeen radi allahu tacala canhuma wsal allah wslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab